bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صaalح bn cabdillahi الcusaymiin غafar allah lah wlahm jamiعa biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn caynin can amr bn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraaximuuna yarxamuhum اraxmanu yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqra'ihim usul الmutun khasة usul xadiiث الmuصطفى الrasuل المجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabati أجمaعin liyafuuzu bسacاadaة الcajل والأjل fahada huwa اlmجlis الxadi cشhر min majalis iqraءi وشharxi kitaabi tadkiraة الsamiع الmتkلm للإmam بn الجamاعة عlيه رحمة الlah fي leylaة الأxد الرaaبع والعشhرين min شhهri ربيcin الثاني أو الآkhر cam aain hijrat mustafa sala allahu aleyh ali waslem nas'l allah alkhlaas fi lqowl alcamal inahu samiicu mujiib dacawaat majliskan waa majliskii kow iyo tobanaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkira saamic mutakalim ilxaafid ibn jamaca caleyh raxmat ullah habeenkan waa habeen labaatan afraad axadna ah bisha afraad amaba rabiicun athaani amaba rabiicun alaakhir kun afar boqol sideed iyo soddon hijrada nabigeena caleyh salatu salaam waxaan ku soo jirnay xali oon qayb fiican ka soo qaadanay aadaabta looga baahan yahay ardayga inuu kula dhaqmo eh, naftiisa aadaabta ardayga looga baahan yahy inuu kula dhaqmo naftiisa ayaan soo qaadanay ilaa lix qaybood ayaan soo qaadanay qaybta toddobaad annawcu assaabicu nawca toddobaad an ya'khuda waa inuu ku qaado uu ku xambaaro an ya'huda waa inuu ku xambaaro nafsahu naftiisa ardayga waa inuu ku xambaaro bilwaraci xalaal maradnimo iyo xalaal marasha fii jamiici sha'nihi arrimihiisoo dhan wayataxara ku dadaala alxalaala xalaasha uu ku dadaala fii طacaamihi cunadiisa iyo washaraabihi cabitaankiisa iyo wa libaasihi dharkiisa iyo wamaskanihi deegaanka iyo guriga u degaa iyo wa fii jamiici maa shay dhammaantiis oo yaxtaaju ilayhi u baahda isaga huwa isaga iyo waciyaaluhu ciyaalkiisaba intaa muxuu yeelayaa liyastanira inuu nuura qalbuhu qalbigiisa inuu nuura oo wayasluxa uu suubada qalbigiisa liqabuuli اlcilmi cilmiga aqbalitaankiisa wa nuurihi nuurka cilmiga inuu aqbalo iyo wanafci bihi inuu nafci iyo intifaac iyo faa'iida ka helo weeyaan walaa yaqnaca waa inuusan ku qancin uusan ku gaabsanin linafsihi naftiisa uusan raalli ugu noqonin bidaahiri اlxili xalaalnimada muuqaalkeeda kore sharcan xagga sharciga mahma amkanahu goor alla goortay u suura gasho attawarucu inuu xalaal marto walam tulji'hu aynan u dhibaataynin xaajatun dhibaato weyna ku dhacday ayna ku xambaarin oo yajcala inuu ka yeelo waa inuusan muxuu ahay ku xambaarin ama uusan ku qancin xadahu dheeftiisa aljawaaza bannaanaan waxaan waa bannaan yihiin uusan muxuu ahay ku qancin weeyaan bal yatlubu wuxuu raadsanayaa arutba alcaaliyata martabada sare wayaktadii wuxuu ku dayanayaa biman salafa cidda hormartay oo min alculamaai culimada ka mid ah alsaalixiin ee susuubanaa fi tawaruci xalaalmarannimada can kaiirin in badan oo mimaa shay ka mid a kaanuu ay ahayn yuftuuna kuwa fatwada bijawaasihi bannaanaantiisa wa axaqu man qof waxa uga xaqnimo badan iqhtudiya bihi lagu dayda fii dalika arrinka asaga sayidunaa sayidkanaga timirta usan cunin allatii timirtaas wajadaha uu ka helay nabigeena calayi sala slam fi ariiqi jidka khashyata an takuuna inay ahaato ka baqitaan oo ka baqa min asadaqati sadaqa xaggeed inay ka ahaato weeyaan isagoo ka baqa inay sadaqa noqoto isagoo ka baqa weeyaan maca bucdiha fogaanteeda lala qabo minha sadaqanimo ay ka fog tahay weeyaan walianna ahla alcilmi dadka ahla cilmiga yuqtadaa bihim waa lagu dayanaa weeyaan wayuukhadu canhum waa laga qaadanaya cilmiga iyo dhaqankaba faida lam yastacmiluu haddii aynan isticmaalin alwara xalaalmaradnimo ayaga haddayna isticmaalin faman yastacmiluhu xalaalmaradnimo yaa isticmaala oo ku dhaqmaa weeyaan imaamka caleyh raxmatullah halkan wuxuu baabka amaba nooca toddobaad ka dhigay aadaabta qofka aalibicilmiga looga baahan yahay inuu naftiisa ku xambaaro inuu xalaalmarnimo cunitaankiisa cabitaankiisa deegaankiisa wuxuu fuulaa wamaa ilaa dalika waa inay noqdaan wax alla subxaana wa tacala uu raalli ka yahay oo xalaal ah weliba xalaalnimada aad loo sii hubiyey isaga iyo reerkiisaba intaas wuxuu yeelayaa qalbiga xalaasha lagu cuna amaba lagu cabo oo muxuu ahaa jirka xalaasha iyo muxuu aha wanaagga cabitaan iyo cunitaan iyo xirasho iyo deegaan uu yahay qalbiga isaga qalbi nuur ayuu noqonayaa cilmigana wuu aqbalayaa oo meel cilmiga aqbasho oo ku intifaacda ay noqonaysaa weeyaan imaamku wuxuu ka degaya caleyh raxmatullah waxyaabaha qofka ardayga uu ku dhaqmaa aalibcilmiga ah inayna noqonin wax bannaan bas ah waxyaabaha ilaahay uu banneeyey subxaana wa tacaala martabooyin kala duwan ay leeyihiin wax waa banaan yihiin markii la celceliyo waa iska banaan yihiin iyo wax xalaalnimadoo ay banaanka taallo oo haba yaraate eh aanan muxuu ahaa loo dhowaan karin waxyaabaha tusaale ahaan bannaan waxaa ka mid ah qof ayaa wuxuu ku dhaqdaa riba ayuu ku dhaqdaa riba ayuu cunaa qofka isaga ah laakiin wuxuu leeyahay xoolo kale oo xalaalahoo badan qaybna wuxuu kaga dhaqdaa riba ayuu kala ku tacaamulaa oo ku dhaqdaa culimmadu waxay leeyihiin haddii marba aslumaalkiisa iyo raasumaalkiisa uu xalaal u badnaa ribadaas yar oo soo gashay adiga inaad cunadiisa iyo cabitaankiisa wax ka cunta ama ka cabta way iska bannaanta wax dhibaato ama ah lahan laakiin aalibi cilmiga ardayga cilmiga dalba waa inuu arrinta iyada ka xalaal marto uusan qofka noocaasa iyo waxyaabaha noocaasa uusan cunin abin waxba ka isticmaalin duurku ka mara weyaan tan uu ka hadla waata iyada shaygii isagoo bannaan ayaa haddana martaba ka sii fiican oo banaanideeda iyo xalaalnimada ay sii muuqato ayaa jirto meelaha hoose oo banaanka ah haku muxuu ahaa haku lalaamin ee meelaha sarsara qaada ayuu leeyahay lidaalika wuxuu kasoo soo naqlinayaa aimmadii iyo salafkii saalixa ahaa in rag ka mid ah ay ahaan jireen markii mas'ale la weydiiyo oo waxaa ma banaan yihiin sheikhow la yidhahdo waxay dhihi jireen waa bannaan yihiin iyagana ay uma dhowaan jireen naftooda way ka ilaalin jireen laakiin ummadda inay xaraj iyo culays geliyaan ay ka ilaalin jireen wa caleyhi way u fatwoon jireen laakiin martabadii sare oo bannaanadii inaynay gaarsiiseen maadaama ay ogsoon yihiin way ka xalaal marin jireen weeyaan qof lagu dayda waxaa ugu qiimo badan oo ugu sarreeya ayuu leeyahay imaamka cali raxmatullah nabi moxamed calayhi salat slam sayidkanaga ahaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof xalaal marta qofka ugu sarreeya ugu muxuu bini aadan aha ayuu ahaa lidaalika nabigeena calayhi salat slam isagoo jid socda ayaa wuxuu arkay timir dhulku dhacday timir dhultaal ayuu soo maray waxyaabaha xaqiirka oo eh, mxuu ahaa aadka u hooseeyana qofka inuu qaato hadda toban shilo meel tal hadii ad arto waa iska qaadan kartaa inaad mxuu ahay baariso tirado war yaa iska lahay dhib ma lahan marka waxyaabahaas xaqiirka oo iska liidan oo qofkii ay ka dhacdayna uusan dan u baxaynin uusan raadinaynin in qofka uu qaadin kara ay culimmada fatwoodaan ayagoo u daliishanaan mxuu aha xadiidkan nabigeena ala sl slam timirtaa yaruu soo maray kadibna markaasa wuxuu yidhi hadii aanan ka baqaynin inay sadaqa muxuu kala jeedaa zaka weeyaan sadaqa haddii ay tahay haddii aanan ka baqaynin waan cuni lahaa weliba wayna ka fog oo hadda timir meel taal inay zaka magaalada madiino intaa la oo magaalo timireedda in hal timiroo dhex taal loo malay inay tii zakada tahay ama tii sadaqada tahay oo wax aad u fog sooma iyadoo ay tahay uu nabigeena calaih slat wuxuu yidhi haddii aanan ka baqaynin inay sadaqa iyo zaka tahay ilan ambiyada sadaqada iyo zakada looma ogol inay cunaan wayaane awsaaqu nnaas ayuu nabigu ku tilmaamay alayhi slat waan cuni lahaa ayuu yidhi laakiin waxaa iga reebay mafhuumka wuxuu yahay waxaa iga reebay baqid aan ka baqa iyo xalaal marad aan ka xalaal marna inay tahay sadaqa aan xalaal noo ahayn weeyaan marka qofka ardayga ah oo cilmiga iyo nuurkiisa inuu qalbigiisa gala rabo waa inuu xalaalmarnimo ku sifooba ayuu imaamku tilmaamay cali raxmatullah adiladiisana waa idin muuqataa weyaan wuxuu halka intaa ku daray haddii qofka cilmiga iyo diinta alle qofka xambaara uusan xalaalmarnimada iyo meesha u sarraysa uusan isticmaalin yaad ka filaysaa inuu isticmaalo marka yaad ku hallayni adigii xaqa u lahaa oo dad kaga habboonaa kaga dhawaa cilmigeeda lahaa hadii aadan ku dhaqmin yaad ku hallaynaysa hawsha ayadeed weeyaan wayanbaqii waxaa habboon lahu aalibcilmiga an yastacmila inuu isticmaalo alrukhasa ruksooyinka ilaahay uu rusqay subxaana wa tacaala fii mawaadicihaa boosaskeeda cinda alxaajati ilaaha markii loo baahdo oo wujuudi sababiha sababteedana ay mxua joogto weyaan maxau u yeelayaa liyuqtadaa bihi in lagu daydo fiihi ruqsada ayada looga daydo weeyaan fa ina allaha laweyne tacaala korahayo yuxibu wuxuu jecel an yu'taa in lala yimaado ruqasuhu ruqastiisa ruqsooyinka alla adbixi in lala imaado ayuu jecel yahay kamaa yuxibu siduu u jecel yahay an tu'taa in lala yimaado casaa'imuhu waajibyaalkiisa waxyaaba u waajibiyey oo faradka u ka dhigay in lala yimaado alla salaadaha in jamaaca lagu tukada waa waajib awqaaddeeda in la tukadana waa waajib laakiin roob baa yimid dhoobo badanaa jirta nalkii addame mugdi ayaa jiro waxbaa laga baqi wamaa ilaa daalika marka ayadaa culimada waa in la jamciyo salaadaha waa la jamciyaa waa la jamciyaa nabigeena uu sameeye alayh slat slam in la jamciyo salawaadka marka aalibi cilmiga marka ama qofka ummadda horjoog u ah oo cilmiga xambaarsan waa inuu ruksadaas ilaahay subxana wa taala u siiyey uusan ka fogaanin uusan dhihin maya mugdi kasta ha jiro maadaama aalib cilmi aan nahay oon diinta alle inaan mxuu ahaa ligagadayda aan rabo waa inaan mxuu ahaa ceshihii iyo maqhribkii aan soo xaadiro oon ummadda xataa haddii ay jamciyaan aan ka haro ama u diido sax ma ahan ruksada ayada ah inaad la timaado dad baa dad baa mxuu dhiiqa soo marayaan wamaa ilaa dalika xilliyadaas oo kale marka qofki la yimaado ruksada alleh subxaana wa tacaala tan laakiin wax badan baa jiro ilahi u risqay subxana watacaala inuu marka la yimaado si looga daydo ayadna waxaa weyan waay haboonta iyo imaamka le aleh raxmatullah nacam wuxuu usoo dariishaday marka ilahi subxana wa tacala inuu jecel yahay in lala yimaado waxyaabaha uu muxuu aha ruqseeyey addoonkiis inuu la yimaado ood u fasaxay sida aad waxyaabaha u waajib yeelay inuu la yimaado u jecelyay ayuu rabbi u jecelyay subxana wa tacaala annawc aaminu nooc sideedaad oo aadaabta aalibi cilmiga looga baahan yahy inuu naftiisa kula dhaqmo an yuqalila waa inuu yareeyo isticmaal almaaacimi cunooyinka isticmaalkooda iyo cunitaankooda allatii cunooyinkaasoo hiya iyadaba min asbaabi albalaadati damiinnimada sabab unoqonaysa weyaan hiya iyada min asbaabi albalaadati damiinnimo sabab u noqonaysa oo keenaysa weyaan wa dacfi alxawaasi xibnihii wax qabanayey oo xifdinayay inay daciif noqdaan tusaale uusoo qaatay imaamka caleh raxmatullah katufaaxi alxaamid tufaaxa noociisa muxuu ahaa dhanaanka ah unan macaanayn weeyaan iyo wabaailada waa nooc ka mid a ah digirta weyaan wa shurbi اlhalli halka oo la cabo halka waxaa weeyaan malab bahalkan la yidhaahdo eh, khudaarta sida muxuu ahaa eh, liinta iyo waxyaabahaas ayaa biyo lagu shubi kadibna waa lala dhigi waa la yaro qurminaya kadibna dhanaan yaroo mxua cunada lagu suugaysta ayaa ka soo baxa dhanaan bay noqonayaan marka waxyaabahaas waa lala dhigaa khal baa la yihahda halkaasna qofka inuu isticmaalo ayadna waxaa weyaan fahamka ay yaraynaysaa oo qofka damiinnima ay u keenaysa ayuu leeyahay wakadalika sidoo kale maa wa inuu iska dhowra uu iska yareeyo yukir uu badina isticmaaluhu isaga isticmaalkiisa albalqama xabeebta iyo waxyaabahaas la midka ah qofka muxuu ahaa eh, u keeno waa inuu iska ilaaliyo weyaan nacam xabka iyo xabeebta waxyaabaha keeno cunitaankooda waa inuu iska yareeyo almubalidi ee weliba doqomeeya oo caqliga ka qaada oo tabar dareeyo lidihni maskaxda almuaqili cusleeya lilbadani jirka cusleeya weyaan maxaa ka mid a ka karat اlalbaan caanaha aadka loo badsada weyaan iyo wasamaki iyo malalayda cunitaankeeda aad loo badsada iyo ashbaha dalika marka wakhtigiisa la joogay ayaa kolley dhaqankaas uu jiri jiray waana laga yaaba inay suuragal tahay qofka waxyaabahaas alcumuum waqtiga wix dibi iyo dhakhtarnimo ku saabsan waxay u baahan tahay in la hubiyo oo xilliga asaga ila sheekha dhakhtar ma ahayn laakiin kasoo naqli ummado unba ka soo marka waxyaabahaas in loo fiirsado aad baa loogu baahan weyaan wayanbaqii waxaa habboon an yastacmila inuu isticmaalo maa shay waa inuu isticmaalo jacalahu allahu tacala alla uu sababan sabab uu ka yeelay lijawdati dihni maskaxda wanaaggeeda inay maskaxda aad u furunto oy wax qabato waxyaabaha ilahay uu sabab ugu dhigo waa inuu la yimaado kamadqi lubaan allubaan in xanjada qofkuu calaliyo xanjada nooc waliba geedaha laga soo goyo weyaan walmustak mustakada waxaa weyaan waayana lubaanta nooc ka mid xanjada noocyo ka mid weyaan calaa xasabi alcaada sida caadada ah oo dee inaad ku rugto ood mxuu ahaa ku daanqaada ma ahane meelaha khaasku meelaha kala jooda caadada uu sheegataa weyaan iwaakli zabiibi zabiibka in la cuno bikaratin si badan loo cuno iwaljulaab cabitaanka laga sameeye maaulwardiga iyo geeda laisku dardaray julaaba la yihahdaa isna waxaa weeyaan in qofka uu cabo iyo wanaxwa dalika iyo waxa wixlato ah mima shay oo mima cabitaano iyo cunno ah laysa uusan haada kanayto mawdica sharxi meesha lagu sharxa inaan weeyaan khulaasada hadalka imamku wuxuu leh aleyh waxyaabaha maskaxda qaboojiyo oo fahamka yarayo ha iska ilaaliyo waxyaabaha fahmiga badiyo oo maskaxda dhaqaajiyana hala isticmaala tusaale ahaan hadda digirtoo kale haddii aad subaxda digir ama ugaali ku qurcato kadibna fasal aad fadhiisato ka horeysaad noqonaysaa ya hurdo iyo xaalada cajaa'ib badan adhici sooma laakiin waxyaabaha la yaab kale waxaa weeyaan runtii waxyaabaha mufaaraqaadkaa niminka la yidhahda masaarida cid ka fahmo badan oo ka war badan oo ka aftahansan oo caraba waa naadir cunnadoodana waa taqaanaan maxay tahay waa uul uulkana waa mxu waa digirta oo la shiiday iyo waxyaabahaas marka waa laba shay oo isqaban la oon aad ula yaabna xaqiiqatan marka calumuum muhimadda waxaa weeyaan waxyaabaha maskaxda furana qofku waa inuu ku dadaalo waxyaabaha maskaxda damina oo qaboojinana waa in mxuuah qofka uu waxaa weeyaan iska ilaaliyo weeyaan wayanbaqii waxaa haboon an yatajanaba jumladan damo soo socota xadiis daciif ah amaba kaba sii hooseeya ayay ku qotontaa marka xukunkeeda macno weyn ma lahan lakin waa iska dulmarayna insha allahu tacala wayanbaqii waxaa haboon an yjtaniba waa inuu ka fogaado maa shay yuriu qofka dhaxashi anisyaana inuu hilmaamo bilkhaasati si gooni ahaan inuu wax u hilmaamo hilmaamkaba shaqaba muxuuaha kugu noqonaysa ama sababu noqonaysa waa inuu qofka iska fogaado weeyaan maxaa ka mid ah ka kli su'ri lfari fariga amaba jiirka hambada uu soo reebay in muxuu aha la cuno cuno jiir aad muxuu cunay ta iyo wa qira'ati alwaaxi lqubuur qubuurta alwaaxdu ku dhegan iyo magacyadu ku qoran in la akhriyo iyo wadukhuul in la galo bayna jamalayni laba muxoriti oo maqtuurayni la xiriiriyey ama isku xiriirsan amaba isku qoor xihan inaad muxuu aha dhexdooda aad martana iyo wanaxwi dalika iyo wixii la too oo min almujarabaati fiihi mujarabaati la tijaabiyey fiihi isaga gudihiisa iska ilaaliy weyaan macnahaas marka ibnu cadiy fi lkaamil ayaa ku soo arooriyey macno noocaas dhigaa laakiin waxaa weyaan wax hadda laga qaadana amaba laa yuctadu bihi weyaan annowcu taasicu nooc sagaalaad oo aadaabta looga baahan yahay qofka aalibcilmiga an yuqalila waa inuu yaray nowma hurdadiisa maa lam yalxaqu haddii aynan haleelin uusan mxuu ahaa kala kulmaynin dararun dhibaato fii badanihi jirkiisa iyo wadihnihi maskaxdiisa walaa yaziidu kama kordhiya fii nawmi hurdadiisa fi lyowmi maalintii waleylati habeenki calaa amaani saacaatin sideed saacadood kama kordhiyo weyaan habeenka maalintu intaas markii laisku dara weyaan wa huwa sideedda saacna ulu zamaani zamanka saddex meelood markii loo qaybiyo oo labaatanka afar sac loo qaybiya saddex meelo meelood meel ka mid wa huwa isagana ulu zamaani zamanka amaba labaatanka afar saac saddex meelood hal meeloo ka mid weyaan fain ixtamala haddii uu xambaari karo uu u dulqaadan karo xaaluhu xaalkiisa aqala minha sideed saa wii ka yar facala wuu falaya qaar afar sac ku filanta dadkii qaar saddex sac ku filantahay waxaan garanaya arday ardaydii jaamacadooda dhigan jir ka mid ah xiliyada imtixaanka oo laga yaaba inay afartan maalmood noqoto inta mxuu aha imtixaanka lagu jiro iyo inta fasaxa loo galay iyo wuxuu ka saaxan jiray laba sac shan saac markii imtixaanka laga soo baxa ilaa duhurka intu dhexays inti kale hindiy u ahaa uu soo jeedi jiray marka dad baa u dul qaadan karo ilahi subxana jirkooda uu sameeyey inay soo jeedaan laakiin dadna waxay u bahan yihin waqti dheer xataa qaar ay sideed sac ku filnayn marka ummadihi kala duwan nacam qof walba marka dabcigiisuu yahay iyo cunada u cunaana waa ku xihanta qofka cunada badan cunaa hurdadiisana way badanaysaa weyaan walaa basa dhib ma lahan an yuriixa u raaxayo nafsahu naftiisa iyo wa qalbigiisa wadihnahu maskaxdiisa iyo basarahu araggiisa idaa kalla hadduu noogo uu daalo shayun shay oo min daalika intaas aan soo sheegna ka ah. aw dacufa ama uu tabar dareeyo ugu raacayo dhib muxuu ugu raaxaynayaa bitanazuhin damaashaad iyo inuu muxuu ah soo yara dalxiiso oo soo yara wareega iyo watafarujin inuu meelaha soo dadaawdo fi lmustanzahaati meelaha loo damaasha taga oo hadda hurbaag iyo meelahan mxuu ah inuu saa usoo marmaro oo cagaarka waxyaabaha soo fiirfiirsado mararka qaar hadduu dareemo nafti inay noogtay qalbigu u noogay maskaxda ay daashay indhihii ay daaleen dhib ma lahan weyaan qaar baxayu yacuudu uu soo laabto ilaa xaalihi xaaladiisa hore iyo dadaalkii iyo nashaadkii uu soo noqdo weyaan iyo walaa yudayicu ma dayacay calayhi dushiisa zamaanahu zamankiisa ma dayacayo weyaan walaa baasa dhib ma bimucaanaati lmashi socodka in lagu dadaalo oo weliba lisku dhiba dhibma lahan weeyaan wariyaadat albadani jirka in muxuu ahaa exise iyo riyaado loo sameeyo oo waxaa weyaan jirka la socodsiiye weyaan faqad qiila waxaa la yidhi inahu riyaadada iyo socodka iyo wixii la midka ah yuncishu wuxuu muxuu ahaa firfirconaya oo baraarujiya alxaraarata jirka awoodda iyo xaraarada ku jirta ayuu muxuu aha firfirconi u qaraska iyo dacaarta nooceeda dheeriga ah ayuu waxaa weyaan dhalaaliyaa weyaan wayunashit اlbadan jirkana wuxuu u yeelaa nashaad iyo firfircooni ayuu siyaa weyaan walaa baasa dhib lahan bilwai galmada alxalaal ee xalaasha ah ida xtaaja ilayhi hadduu u baahdo weeyaan waa qofkii dee faqad qaala wuxuu yidhi faqad qaala aibaau aibada iyo mxuu ahaa dhakhaatiirta waxay yidhahdeen biannahu wadigaas xalaasha ah yukhafifu wuxuu fuudayna alfuduul dacaata iyo qaraska iyo waxyaabahaas ayuu fuudeeyaa wayunashiu wuxuu firfircoona iyuu u keena wayusafi dihna maskaxda ayuu mxuu ahaa saafigaraya ida kaana haddii ay haata cinda alxaajati qofka markuu u baahdo ay noqoto weyaan iska uun mxuu aha maaha baabkeeda bictidaalin si dhexdhexaad ah oo waxaa weeyaan aanan xadgudub ku jirin ow yaxdara waa inuu ka digtoonaado karatahu galmada badnideeda xadar alcaduwi cadowga sidaad ugu digtoonaana waa inu ugu digtoonaada qofka weyaan fa inahu isaga kamaa qiila sidii la yidhi nolosha biyahooda oo yusabu lagu shubaa fi araami raximka lagu shubaa weyaan sadriga beytka wuxuu ahaa aqlil nikaaxa kama staacta fainahu mau lxayaati yusabu fi larxaami aqlil waxaad yaraysaa nikaaxka galmadaada yaray weyaan nikaax guurka maaha waa galma ma staacta intaad aad awood u weyaan fainahu isaga mau lxayaati waa nolosha biyaheeda oo yusabu lagu shubaa fi laraami raximka lagu shubaa weyaan isaga muxuu keenaa marka galmada tirada badan yudcifu samca maqalka ayuu muxuu aha tabardareeya walbasara araggana wuu tabardaraya walcasaba seedana wuu tabardaraya walxaraarata firfircoonida iyo nashaadkana wuu mxuu ahaa tabardarnaya iyo walhadma dheefshiidka oo qofka calooshiisa dheefshiidkana wuu tabardaraya wahayri dalika intaa w mxuu ahaa hayrkood oo min amraadi radiia oo cudurada xunxun oo liito ayuu keena ayuu le imamka ale ramat la dhaktar miya marka hala fiiriyo marka haddii arrinta ay jirtana ha laga fogaado haddii ayna jirin warka sheekha la dhegaysan walmuxaqiquuna odayaasha kale ku muxaqiqiinta qolyaha aadka aqoonta fiican u lah oo weliba aadka ugu fiican oo meel aibada dhakhaatiirta ka mid a ah, yarawna waxay arkaan ana tarkahu in layskaga taga awlaa inay haboon tahay ilaa lidaruuratin dhibaato inay kuu geysa mooyane aw istishfaain inaad qofka caafimaad ku raadsanaa mooyane wa biljumlati guud ahaan falaa ba'sa dhib ma lahan an yuriixa inuu u raaxya nafsahu naftiisa idaa khaafa malalan markuu ka dareemo kasal iyo daalka markuu daal ka dareemo ama banaan ha aada ama hasoo wareega ama mxuu ahaa dalxiis ha aado amaba wamaa ilaa dalika mararkaa sheeka ha u baxa mararka qaar wahaakada dhib ma ayuu leeyahay laakiin marmar waa inay noqoto wa kaana wuxuu ahaaday bacdu akaabir culamaai culimada kuwooda weyne qayb ka mid wuxuu ahaaday yajmacu mid aruuriya oo kulmiya asxaaba oo asxaabtiisu aruurin jiray iyo saaxiibadii fii bacdi amaakin tanazuhi meelaha qaar oo loo bambaxa oo bannaanka loo fadhiiso amaba lagu soo raaxaysto ayuu ku aruurin jiray fii bacdi ayaami sanati sanadka maalmaha sanadka qayb ka mida weeyaan wayatamaasauuna kadibna way kaftami jireen bima shay ay ku kaftami jireen laa darara calayhim dhibaato aanan ku sugnayn fii diinin addunya walaa cirdin iyo sharaf weyaan marka dhib ma lahan hadda wadaaddo waxaa jiro sheecayd alqarni iyo wadaaddo noocaasa oo gruuba oo mararka qaar markii ramadaanka la gaaro waxay aadaan turkiya iyagoo rag isku wada da-ah weliba ragga ducaadda ahaa oo runtii dacwadan qeybka adag ka soo qaatay oo qaar odayaal ahoo waayeello ay ku jiraan oo way israacaan barnaamij la yihahdo sawaacid alikha ay kusoo duubaan meesha la yidhaahdo turkiya mararka qaar way kaftamayaan farasay fuulayaan biyo ay gelayaan waxaa weeyaan muxaadaraadka ay gelayaan xitaa markay muxaadaraad gelayaan qaabkan caadigo masjid fadhiga ama ahane iyagoo meel duura fadhiyo ari mxuu la jiro siirada nabiga markay mxuua jilayaan oo kale iyagoo muxuu ari duf badan dhex socda oo bakoorado wato oo go'yaal weyn wato oo odayaal ribaadiya umalanaysa ay sharxayaan siirada nabigeena calayh salat slam oo ariiqadii wahaakada marka gabayga ay ama marka iyagii oo mxuu ahaa soo nastay iyagii oo wax badan mxuu ahaa qalbigoodii soo dabciyey iyagoo wax badan mxuu ahaa jirkoodii nashaadkii fircoon u celiyey ay dacwadii iyo khayrku soo loomayaan intay joogaanna dacwadii way wadayaanoo soddonka maalmood habeen walba soddon daqiiqmi ama ka badan ay barnaamij soo duubi jireen mararka qaar ayaga kaftama waa nin baa la dul fuuliyo mxuu ahaa markaas isdifaaciyo wamaa ilaa dalika wakhtiyada uu ka sheekayna mxuuha imaamka raggaas waxaan isleeyahay halkan iyo meelaha la ay ka qaateen weyaan anawcu alcashiru noocu tobanaad an yatruka alcishrata waa inuu dhexgalka iyo bulshanimada iskaga taga oo qofka ardayga intuu ardaynimada ku jira waa bulshanimada inta meel fulaan aad xaflad hebelaa aad hebel intuu raac saa yeel wamaa ilaa dalika waxyaabahaas noocaas dadka dhexgalkooda ah waa iska yareeyo weyaan iskaga tago faina tarkaha ka tegitaankeeda min ahami maa shaykan ugu muxuu ah muhiimsan weyaan yenbaqii u haboon liaalib alcilmi ardayga walaa siyama gaar ahaan liayr jinsi waxaan kuga nooc ahayn jinsiga aday rag baa tahay rag waxaanan ahayn haddii aad adiga aad mxuu nin rag tahay inaad dumar dhex gasho oo mxuu aha ku bulshowdo dumar dhexdiis sax maahan haddii qofka aalib cilmiga ay haween tahayn ama dumar ay tahayna ayadna sidaas oo kale inay mxuu aha dhexgelin ragga jinkaasa ugu daran isdhexgalka sidiisaba ardayga waa daranta oo ku mxuu aha sanqaadaya dhibaatooyin badan baa ka soo gaari waxaase sii daran haddii arrinta ay noqoto in wiilal amaba arday gabdha ardaya ah ama dad kale u dhexgalo dumarah ama dumar ardayad ah ay rag dhexgasho taasaa kasii daran ayuu imaamka le aleh ramatullah nacam walaa siyama gaar ahaan liayr jinsi jinsigaada kuwa aanan ahayn weyaan oo khusuusan gooni ahaan liman katura qofka u bata kalaacibuhu dadku kala ciyaar badan yihiin aw qalat ay yaraad fikratuhu fikirkiisana uu yaraaday weyaan dad baa qosol iyo sheeke muxuu ahaa dadka qoslin iyo howlahan u taagan weyaan fa ina ibaaca abciyaalka saraaqatu mid xaditaan badan weeyaan wa aafat lcishrati oo abciga dadka waxada abciga abcigaadoo toosnaa oo isku hagaagana ayaad qof waxa u tegaysaa aan isku hagaagneen kadibna wuu ku xadaya abcigaaga dhan waa la xadi mid kale meeshii lagu shubi balaa kugu dhici marka wa aafat lcishrati isdhexgalka aafadeeda waxaa weeyaan dayaacu lcumri umriga inuu dayacmo biayri faaidati aaidaaan duhur ilaa casr intu dhesad meel fadhiday ood mxuu ah, ahaa towtowleynaysa maxaad kordhisa cumrigaadi waxaa ka luntay laba saaca kaa luntay saddex saaca luntay wax ay kugu xisaabanta oon mxuu ahaa wanaag badanna ma jiro weliba xan iyo dhibaato iyo inaad gashana waa laga yaaba weyaan dayaacumri cumriga dayacitaankiisa la dayaca biayri faaidati faaidalaan iyo wa dahaabu lmaal oo taga iyo walcirdi sharafta qofka ay tagto in kaana hadduu ahaado qofka dadkuu dhexgala liayri ahlin ehelkiisa iyo xaaskiisa qofaanan ahayn tusaale ahaan nin arday ah ayaa gabdho dhex maxaa meesha luma sharaftiisi cirdigiisi waxyaa baabi'i wadahaaba diin diintii adi ayaa baabi'i oo diin la'aana kugu dhici faasiq baad noqonaysaa ama qofkuu noqonaya in kaanat haddii ay ahaato dhexgalkaas iyo cishradaas ligayri ahlihi reerkiisa iyo xaaskiisa waxaanan ahayn mushkilad marka ninka faracyaarka iyo ciyaarta iyo howlaha ku muxuu aha sifaysan hadduu marka dhegala haween ama dumar uu dhegalo ama gabadha saas ku sifaysan ay dhexgasho wiilal ay dhexgasho babkaas waa halaabay sooma weydiin adduunku waa isku kharimay lidalika waxyaabaha khatarta oo aad ku dhaca waxaa ka mid ah ikhtilaatka isdhexgalka in guri gabar joogta ay dad u yimaadaan ama nin uu u yimaado ajnabi ah uu kadibna intuu la fadhiisto u sheekeeya la sheekaysto la qoslo la kaftamo la wada qoslo wamaa ilaa daalika waa shay iska abiici annaga dhaqankeenna soomaaliyeed waa shay iska abiicia waana munkar aad iyo aad iyo aad u weyn oo sharaf darro ah oo dhibaato badan ay ka dhacdo weliba waxaa laga yaabaa ilmo adeerto kale waa ayaga ka hadlin waxaa la mid ah, gabadha dumaashiyaalkeed iyo muxuu ahaa sidoo kale cagsiga oo waxaa ninka ninka ragga la dhashay iyo gabadha gabdhaha la dhashay isdhexgalka iyo kaftanka iyo mxuu ahaa khalwa noqoshada iyo wahlis nabigeena ala sl wuu le wa laa yakhluwanna rajulu bimra nin yuusan la goon noqonin la keli noqonin haweeney haweeneydna waa la mid inaad qof maxram mees jooga mooyane arrimaha iyaga dhaqan xumid ah waa in arrintaas laga taxadiro waa in ummaddii lagu baraarujiyo waa in laga shaqeeyo waa in qofka uusan u ogolaanin naftiisa waa inuusan gabadhiisa u ogolaanin waa inuusan xaaskiisa u ogolaanin waa inuusan hooyadiisa u ogolaanin waa inuu walaashu u ogolaanin walcagsu saxiix gabadhana waa inay ninkeeda ogolaanin waxaa weyaan aabbaheed u ogolaanin hooyadeed ogolaanin walaasheed ogolaanin wamaa ilaa dalika oo saa marka mujtamacii bulshada ay noqoto bulsho kala dhowran marka arrimaha ayaga waa arrimo muhiim aad u ah qofka taalibu cilmiga ahna waa min baabi owlaa waxyaabaha ayadna in liskaga dig u baahan waxaa ka mid ah dadka gabdhaha ragga waxbaro aad ba u yaryihin ayaga iyo ragga gabdhaha waxbaro ilaahay aad iyo aad ha looga baqa arrintaas waa halis meelaha khatarta ay ka dhici karta ay ka mid tahay in qofka macalinka ah ama diin ha bara ama adduun ha bara oo gabdha waxbara amaba gabadha muxuu ahaa waxbaraysa ragga amaba ha barto eh, diini ama maadi ha barte eh waxyaabo khatar ah ayaa dhaca oo halis ah heer dadki ay isdhex oo maxram liiso noqdo waxaa ka mid ah ina mashaakiisha taada taalo guryaha khadaamaadka jooga in caadi ay yihiin qofka tusaale ahaan gabdhihii eh, darawalka iyo oo ayaga daroolkua ah iyo fundiga wax u samayna iyo waxyaabahaas iyo waa maxaarimta ka maxaarimta dhib looma arka kadalika islaantan madow ama gaashaan madow oo guriga dhex joogta dadka saasoo kale ayadna maxaarimta dan lagama galay cawradeeda iska bannaan lama falay dhar xiro lama dhahay iyadoo sideedii ay bannaan ku socotay ayaa guriga ay ku dhex fadhidaa waa naag wuu fiirinaya qofka cawradeedii wuu arkaya waa mashaakil bele ka hortaagan waa lidaalika qad axsana bacd alikhwa walaalaha qaar wanaag bay sameeyeenoo iskuulaad ay fureen iskuulaadkaas macalimaadka dhigo oonan islaamkeen ataa waxay ku laaimiyeen inay mxuua madaxa dabooshaan inay waxaa weyaan wejiga aad u banaanaado dhar dheer ay xirtaan ay ku laazimiyeen waana gaalo markaad gasho waasleed asalamu calaykum hore inaad kaga bilaada laga yaaba marka waxyaabahaas waa muhiim isdhexgalkaas isagaa in ummaddii lagu baraarujiyo oo hawsha khatarta ka ratimaysan laiska ilaaliyo waa muhiim weyaan wladii shayga ymbaii haboon liaalib cilmi ardayg u haboon anlaa yukhaalia waa inuusan dhexgelin ilaa man qof ma in yufiidu u faaiidayna aw yastafiidu minhu ka faaidaysana isaga lima ruwiya shayga la wariyey awgi can nebi sal sl nabiga laga wariyey uqdu ahaw oo ka laha caaliman adoo caalima aw mutacaliman ardaya walaa takun ha noqon aalian saddexaad fatahlaka ad halaagsatid aarkaas waa aar saxiixa isagoo mawquufa cabdullahi bn mascuud ayuu mxuuah ku taagan yahay marka qowlka cabdullahi bn mascuud weyan waana saxiix weeyaan wa idaa shurica fain sharaca hadduu dhexgala qofka marka aw tacarada uu banbaxa lisuxbati man qof la saaxiibitaankiisa yudayicu dayaca cumrahu cumrigiisa macahu isaga uu mxuu ahaa maciisa uu la dayaca cumrigiisa qof aad la dayaca oo wakhtigiisa lumina haddii aad mxuu ahaa saaxiibnimadiisa qofka aad dhex amaba uu u bambaxa walaa yufiidu aanu faa'idaynaynin walaa yastafiidmuna uusan ka faa'iidaysanaynin walaa yuciinuhu aanu u kaalmaynaynin calaa maa cilmi huwa isaga bisadadihi uu ku guda jiro cilmiga aad isaga aad jidka adahaya aan ugu kaalmaynaynin hadduu mxuu ahaa inuu la dhaqmo inuu la saaxiibo hadduu gudagalo ama uu u bambaxa falyatalaaf ha u oo ha muxuu ahaa caqli bato fii qaci cishratihi dhaqankiisa inuu iska gooyo iyo dhexgalkiisa min awali اlamri xaaladda markay bilowga tahay amarka bilowgiisa qabla tamakuniha intaynan saaxiibnimada iyo isdhexgalka ay xididaysanin mar bahasho hadii ay xididaysato xitaa lagama dhegaysan albaabka lagugu soo garaaca qab qab qab war fur halkaasay noqona bahasha marka intay bahasha xididaysanin qofka ha is aruuriyo ardayga ah faina alumuura arrimaha idaa tamakanat haddii ay xidadaysato casrat waxaa adkaada isaalatuha in la zuuliye wamaljaari waxyaabaha ku dareera waxaa ka mid ah cala alsinati fuqahaai fuqahada carabadooda waxa ku dareera waxaa ka mid ah addafcu reebitaanka oo waxa marka hore la reebo ayaa ashalu waxaa weyan ka sahal badan min alrafci wax in la qaado weeyaan waxay dhahaan qolyaha adibadana alwiqaayatu khayrun min alcilaaj in waxaa cudurka laga in cudurkii la daweeyey markuu yimaado weyaan lidalika marka waa qaacida faqiya qaacidadan oo ah addafcu aslu min arafci waa qaacida min alqawaacid alfaqiya asuqra fain ixtaaja hadduu u baahdo ilaa an yasxabahu inuu qof la saaxiibo hadduu u baahda falyakun ha ahaado saaxiban mid la saaxiiba oo saalixan suuban dayinan ahludiin ah taqiyan alla ka baqitaan badan warican xalaal marad ah dakiyan caqli badan kaiira alkhayri khayrkiisu aad u tiri badan yahay qaliila shar shartiisa ay aad u yartahay xusna almudaaraati jihayn wanaagsan mudaaraadka waxaa weeyaan qofka wax buu kuula soo baxay ama wakhti lumisuu wadaa wix inaad ka leexiso ood dhan wanaagsan u leexiso asal ahaanna laba kelimaa jirta ama laba eray erayga koobaad waxaa la yihahdaa almudaaraat erayga labaadna waxaa la yihahdaa almudaahana mudaaraadka waxaa la yidhaahdaa qofka inuu adduunyo bixiyo ood adduunyo ama wakhtigiisa ha noqdo ama carabkiisa ha noqdo ama maalkiisa ha noqdo ama jaahiis ha noqdo si uu aakhara ugu kasbado amaba inuu adduunyo bixiyo badlu dunya min ajli اdiin inuu adduunyadiisa bixiyo si diintiisa uu badbaadsado mudaarada la yihahda adduunyada marka waxay noqon kartaa carabkii mxuu ahaa wakhtigii wama ilaa dalika mudaaharadana waxaa la yidhahdaa in qofka uu aakhiradii iyo diintii diintii inuu bixiyo adduunya darteed mudaahana la yihahda marka mudaaraadka wax bannaan weeyaan mudaahanadana wax xaaraan weyaan marka mudaaraadkaas qof haddii marba ay noqoto inaad la dhaqanto waxaa weeye ha noqdo qof markuu kula dhaqma ay in la jiheeyo ay fududtahay ama jihayn wanaagsan weyaan qofka asaga ha noqdo ad la saaxiibaysa xasan almudaaraati jihayn wanaagsan qaliila mumaaraati doodiisa ay yarta weyaan in nasiya hadduu qofka hilmaamo dakara uu xasuusiyaa wain dakara hadduu xasuusana caanahu uu kaalmayaa weyaan wain اxtaaja hadduu baahdana waasahu u xiriiriyaa oo wuxuu ku dham ayuu siiyaa wain dajara hadduu ciriiri dareemana ood xogaha culays u dareemana sabarahu wuu sabarsiiyaa marka qofkaas noocaas qofkaad la saaxiiba ha noqdo ka isaga ku dheg intee laga heli horta wax noocaa qof noocaa oo saalixoo suuban oo diin badan oo alla ka baqa oo xalaalmarada oo daki ah oo aad u maskax badan khayr badan shar yar muxuu ahaay jihayntiisa ay wanaaggan tahay muran badan aanan lahayn mararka qaar qof wa all markaa tirada waaan waa microfon wuuu kule maya waa dhagax waxaan waa albaab markaasu kule maya waa biyo waxaan waa nal markaasu kule maya waa mugdi waa rafaad mogta haddii waxaan qoraxad leeda maya waa bil waa kule dad noocaas u samayn somaad aragtid iska jiraanba kuwaasoo kale marka waa xujo dhungalla isaga iyo qiiq iyo qorgiis kuwaasoo kale waxa weyan waa waa la iska fogeeya looma dhowaada intaad la murmayso cilmigu kaa lumaya ma hayni mise cilmigaad baranaysaa suxbadiisi kuwaasoo kale looma dhawaada waa jarab cadho weyan kuwa iyo isnadaamis nacam waindajara hadduu muxuu ahaa ciriiri dareemana sabara wuu sabarsiiyaa wa mima yurwa waxyaabaha la wariy waxaa ka mid an ah caliyin radi allahu tacala arda imaam cali waxaa laga wariyay waxaa ka mid ah sayid cali radi allahu tacala arda falaa tasxab akha ljahli wa iyaaka wa iyaahu fakam min jaahilin ardaa xaliiman xiina waakhaahu yuqaasu lmaru bilmari ida maa huwa maa shaahu wuxuu leeyahay imaamka cali raxmat ullah falaa tasxab hala saaxibin walaalkay muslimka ahu akhaljahli jaahilnimo walaalkii hala saaiibin weyaan jaahilnimo qofka u saaxiibka ah, ama walaalka ah hala saaxibin waiyaaka adiga ayaan kuu digaa waiyaahu waiyaaka waiyaahu adiga iyo asagaa in kala digaa weyaan isku dhowaanina fa kam min jaahilin jaahil badana oo ardaa halaagay xaliiman qof dulqaad badnaa xiina waakhaahu markuu muxuu ahaa walaalka dhigta uu la saaxiibo weyaan qof akhyaar ah oo wanaag badnaa oo dulqaad badnaa oo mid mxuu jahuula jahuul oo jaahilnimo badanah inta la saaxiiba kadibna uu halaagay badana yuqaasu waxaa lagu qiyaasa almaru qofka bilmari qofka kale ayaa lagu qiyaasa qofka waxaa lagu qiyaasa saaxiibkii idaa maa goor huwa isagaba maashaha uu la socdo weeyaan lidalika waxay yidhahdaan alsaaxibu bisaad alsaaxibu saaxib bisiin alsaaxibu qofka saaxibka saaxib waa kusoo jiidi almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil walibacdihim qaarna waxay leeyihiin ayagana gabay oo kale gabay waxay leeyihiin ina ahaaka sidqa man kaana macak waman yudiru nafsahu liyanfacak waman idaa riiba zamanu sadacak shatata shamla nafsihi liyajmacak ina ahaaka walaalka asidqa ee runta ah man weyaan kaana ahaaday macaka adiga macaada qof kula jira weyaan waman weyaan yudiru dhibaatayna nafsahu naftiisa liyanfacaka adiga inuu ku anfaco ayuu naftiisu dhibaatayna weyaan waman weyaan qofka mxuu ahaa walaalnimada runta ah laga hela ay saaxibnimada idaa riiba markuu mxuu ahaa shaki ka zamankaas sadacaka adiga mxuu ahaa ku dharbaaxay amaba kumada xanuujiyey shatata wuxuu kala geeyaa shamla nafsihi naftiisa aruurkeedii iyo isaga isku aadana ayuu kala geeya u kala tuuraa liyajmacaka adig inuu ku uruuriyo oo isagii wixii iskugu aadanaa ayuu kala tuuraa si adiga aad iskugu ka aruuriyo kaas ayaa saaxiib run ah ayuu imaamka leeyahay mxuu aha hadalka soo naqliyey caleyh raxmatullah alfasl اthaani fasalka labaad yaramka اllah fii aadaabihi aadaabta looga baahan yahay ardayga iyo aalibulcilmiga maca shaykhihi shaykhiisa markuu la jiro weeyaan iyo waqudwatii qudwatii kii ku dayanayay iyo wamaa shay yajibu ku waajibay calayhi dushiisa oo min cadiimi xurmatihi xurmadiisa weyninkeeda ah ayuu u yahay fasalkan muxuu ahaa uu imaamka caleyh raxmat ullah ugu magacdara weeyaan alfaslu aani fasalka labaad fi aadaabihi aalibicilmiga aadaabta looga baahan yahay maca shaykhihi shaykhiisa markuu la jiro iyo wa qudwatihi kii ku dayanayay iyo wamaa xaq yajibu caleyhi ku waajiba oo min cadiimi xurmatihi xurmadiisa weyninkeeda ayuu muxuu ahaa u fasal yahay wa huwa fasalkaanna alaaatu cashara nowcan ama wa huwa aadaabtaanna alaaatu cashara nowcan waa saddex-iy toban nooc weeyaan aadaabtii hore oo ardayga looga baahnaa ama taalibcilmiga toban noocay ahayd aadaabta markuu sheekhiisa la jira iyo waxyaabaha u waajibaa sheekha waxa weeyaan ayadna toban ayuu imamka dhigay aleh raxmatullah annawcu alawal nowca koobaad annahu yenbaqii waxaa habboon liaalibi ardayg waxaa u habboon an yuqadima inuu hormariyo annadara fiirida iyo fikradda inuu hormariyo oo marka hore uu aad iyo aad u fikiro una fiiriyo weeyaan ayib an yuqadima waa inuu hormariyo annadara fiirada iyo fikirka waa inuu hormariyo oo an yastakhiir allah alla weyne subxaana wa tacala inuu ka khayr miir dalbo alla inuu khayrka kuu miiro oo sharta uu kaaga miiro istikhaarada waa khayr miir dalab qofka inuu ilahay khayrka u miiro oo gooni ahaan allah uu siiyo qofuu ka dalbo weyaan wayastakhiira uu ka khayr miir dalbo allah alla weyne fii man qofka uu muxuu kaga khayr miir dalbo yaahudu uu ka qaadan alcilma cilmiga canhu xaggiisa wayaktasibu uu aw yaktasiba uu ka kasbana xusna ahlaaqi abci wanaaga iyo walaadaabi aadaabta minhu xaggiisa walyakun ha ahaado in amkana haddii ay suura gasho miman sheekh ha ahaado kamulat ay dhammaashatirantay oy kaamil noqotay ahliyatahu u qalankiisa oo cilmigaas inuu dhiga inuu u qalmo weeyaan aw taxaqaqat ay sugnaatay shafaqatahu taxaqaqat shafaqatuhu shafaqadiisa iyo dhimrintiisa ay sugnaatay weyaan inuu dhimriyo ood waxaa wey ardayga nixitaanka ay sugnaatay wadaharat ay muuqatay muru'atuhu sharaftiisa ay muuqatay oo curifat la gartay cifatuhu dhowrsanaantiisa la gartay weyaan waishtaharat ay bannaanka timid siyaanatuhu dhowrsanaantiisa iyo cilmigii inuu isku dhowra cilmigana dhowro iskuna dhowra ay sugnaatay weyaan oo wa kaana ahaaday axsana tacliiman xagga tacliimta iyo dadka baritaankooda mid ugu wanaag badan oo wa ajwada ku wanaag kusii wanaag badan tafiiman fahamsiin dadka aaalibu ardayga fii ziyaadat cilmi cilmiga muxuu ahaa ziyaadadiis yuusan raadsanin oo cilmi inuu kororsada yuusan raadinin maca naqsin nusqaamitaan iyadoo y jirto fii waracin xalaalamaradnimo iyo aw diinin ama diin muxuu ahay la'aanteed oo naaqis tahay aw cadami khuluqin jamiilin ama abci wanaag iyadooyna jirin cilmi aan ka kororsanaha dhihin weyaan oo sheekha hadduu cilmigiisa cilmi uu leeyahay laakiin xalaal ma lahan waxba ha doonan cilmina ha ka kororsanin maxaa yeelay waxaa laga yaabaa xitaa masalada inuu ku masalo dhaamo oo meel aynan marka ayada ay jirin uu kula aado waxaa dhici karta inuu muxuu ah su-aal intaada weydiisa maadaama warac iyo xalaal marad ay ku jirin inuu si aan saxayn kugu sheego uu ka baqa in la yidhaahdo ma yaqaano wamaa ilaa daalika marka diinxumi iyo xalaalmaradnimo xumo iyo abiic adayg haddii aad ku aragto haddii aadba mid ka wanaagsan heli karto aad weeyaan khaasatan abci wanaagga abci xumida laakiin labadan hore oo warac la'aanta iyo diinxumida iyo caqiidaxumida qofka haddii lagu arka qofka arday in loo noqdo ma banaano weeyaan waa khatar maxaa yeele qofka wuu taaiirinaya weliba khaasatan qofka aalibcilmiga mubtadiga ah oo cilmiga marka iyada bilaawga ku ah hadduu kaala kowsado kaasidiisubuu noqona caqiida xumo xalaal marnimo xumo de nin sheikh oo ummadda waxbara oo taagan oo haddana xaraan iyo xaraan ay u kala duwaneen oo been i ay u kala duwaneen oo waxaa weeyaan wax toosan wax qaloon ay u kala duwaneen ardayga uu soo saaro muxuu noqonaya ardayga qofkaad uu soo saaro muxuu noqonayaa imtiaan imtixaan weyaan marka qofka isagaa inuusan waxbarinba uron aslan ya qofka isaga inuusan jaahilnimada uron qofka intuu noqon lahaa qof cilmi lah aan xalaamanaad lahayn maxaa yeeley qofka wuxuu fasaadinaya wax aad u tiro badan naam naam ayib fa min asalai salafku waxaa ka mid ahaa an bacd slf slka qayb ka mid waxaa laga soo wariyey waa ninka la yihah maxamed ibnu siriini inuu yidhi hada alcilma hada kan alcilmu cilmiga diinu waa diin weyaan fanduruu fiiriya canman taahuduuna qofkaad ka qaadanaysaan diinakum diintiinna imaam muslim ayaa fi lmuqadima kuso hadalkaas kusoo saaray weeyaan walyaxdara ka digtoonaada min ataqiidi inuu qofka isku xiro bilmashhuuriina ragga la yaqaan sheekh hebel oo aad u magac dheer keligiis inuu isku xiro nacam ayagaa ugu haboon in laga qaato cilmiga laakiin keligood yuusu isku xiran weeyaan wa tarki lahdi inuu ka qaato inuu iskaga tago can alkhaamiriina iyo waayruhu isaga ayrkii dalika arinka isaga min akibri kibir ayay ku tiriyeen cala alcilmi cilmiga lagu kibro wa jacalahu wuxuu ka yeelay imaam alhazali cayna alxamaaqata doqonnimo oo dhabahu ka yeela weeyaan liana alxikmata xikmadda daalat lmumini qofka muminka baadidiis ka maqan weyaan yaltaqiduha uu soo qaadanaya xayu wajada meel alle meeshuu ka helo weeyaan wayaqhtanimuha wuu haniimaysanayaa xayu dafira biha meeshuu kugu guulaysta ama uu ku helo weeyaan wayataqalladu wuuu garwaaeedsanayaa wayataqalad wuu garwaaxeedsanaya saas uu gashanaya weeyaane alminnata abaalka liman saaqahaa ilayhi qofkii usoo soo guuriyey oo usoo soo kaxeeyey ayuu mxuu ahaa abaalkiisa ayuu garwaaxeedsanaya oo abaal buu uhaynaya weeyaan isaga yahrubu wuxuu ka cararayaa min makhaafati اljahli jaahilnimo ka baqitaankeed kama yahrubu siduu uga min alasad libaax oo kale wlhaaribu qofka cara min asad ibaaxa laa yanafu kama santaago min dilaalati man qof tusitaankii yaduluhu tusiya cala khalaasi ka badbaaditaan oo laga badbaaday libaaxaas kaainan man kaana qof alle qofkuu ahaadaba qofka marka jahliguu ka cararaya lidaalika qofka jahligaas dariiqaad uga bixileed kutusa walow muxuuha qof aadan islahayn waa hebel ha noqdee ha ka santaagin weyaan xikmadana waa qofka muminka baadidiisa meella meeshuu ka hel ayuu ka qaadanaya laakiin qofku inuu ka digtoonaado qof muxuu ahaa jid xun ku socda qof aan xalaal marad lahayn inuu iska ilaaliyo lidalika cilmiga laba shay waa asaasi alcilmu walwarac caalimka haddii labadaa laga waayo weliga agtiisa hau dhowaanin xalaal maradnimo carabkiisa uu ilaaliyo qalbigiisa uu ilaaliyo socodkiisa uu ilaaliyo caqiidadiisa uu ilaaliyo xalaal marad oo maalka lagu aamini karo mas'alada lagu aamini kara dhiigga lagu aamini karo farjiga lagu aamini karo jawaani badan lagu aamini karo qofka isaga waa inuu xalaal marad yeesho aqoon basaanley kaliged wama tariis waa in qofka marka cilmiga looga loo doonana waa inuu labadaas kulansada alcilmu aqoonti iyo walwaracu xalaalmarinimo arrinta ayada hadii laga waayo ka isaga waa cadha waa laga fogaanaya waa jarab weyaan naam ayib faida kaana hadduu hada alkhaamiru kan qarsoon miman qof turja la rajaynaa barakatu barakadiisa oo cilmigiisa la rajaynaa barakadan waxaa la dhici karta sheekha inuu baaba tasawuf inuu yaragalay oo barakadii kale inuu ula jeeda dhici karto haddii ay taas tahay kuma jirna laakiin haddii ay tahay cilmigiisa iyo dhankaas waa baab kale fain kaana hadduu alkhaaminu ninka qarsoon miman ama sheekha qarsoon miman qof turja la rajaynaa barakatu barakadiisa kaana wuxuu ahaada anafcu kaana anafcu intiaac lagu intifaac bihi isaga ah mid caama ayuu ahaanaya weyaan wataxsiilu cilmi laga hela min jihati jihadiisana atama mid taamnimo badan ayuu noqonaya faidaa sabarta haddii aad raaraacdo oo dabagasho ood u kuurgasho faidaa sabarta haddii aad u kuurgasho axwaal asalafi salafka xaaladooda walkhalafi iyo culimmadii kuwooda dambeeyey lam tajid ma helaysid annafca intifaaca iyo dheefsiga la dheefsada yaxsulu inuu xasilo haaliban sida badan iyo walfalaax liibaanta yudriku inuu haleelo aaliban mid mxuu aalib inuu haleelo oo muxuu ahaa liibaantiiya ardayga haleeliya ilaa idaa kaana goortuu ahaada lishaykhi shaykha ay u sugnaata min ataqwa alla ka baqitaan nasiibun waafirun nasiib aad u weyn cilmiga sheekha laga liibaano oo laga aflaxa haaliban waa sheekha alla ka baqa subxaana wa tacaala wa calaa shafaqatihi cilmiga udhimridiisa ama ardayga udhimridiisa iyo calaa shafaqatihi iyo udhimrintiisa wa nusxi nasiixadiisa lialabati ardayda uu u lahawayaan wakadalika sidaas oo kale idaa tabarta haddii aad fiiriso almusanafaat la qoray oo la sanifay wajadta waxaad helaysa alintifaaca ku intifaacitaan oo lagu dheefo bitasniifi aladqa kuwa kan ugu baqitaanka badan oo alla baqitaan badan alazhad adduunka ugu zaahiditaanka badan aw fara iyada inay mxuu usii badan tahay oo sida loogu intifaacay badan tahay weyaan walfalaaxa bihi liibaan asaga mxuu aha lagu liibaana walfalaaxa liibaanitaan bilishtiqaali bihi isaga cilmigaas in musanafkaas in lagu dadaalo akaran ay badan tahay weyaan imaamka warkan kooban wuxuu leeyahay qofka sheekha ah marba haddii aad alla cabsidiisa ay aad u badan tahay in laga liibaana ayaa muxuu ahaa jirto haddii ardayda inuu naseexeeyo ood u dhimriyo ood u naxa ay badan tahayna arinta ayada waxaa weyaan in laga liibaan ay u badan sidoo kale kitaabaha qoran oo la qoray kutubo badan baa la qoray min ladun wakhtiga ta'liifka la bilaabay iyo kitaaba in la qoray ilaa maanta waxbaa la qoraya kutubaha qaara laga daba dhacay tusaale ahaan alarbaciina nawowiya imaam nawowi uu qoray riyaad saalixiin kutubahaas waad aragto waa laga daba dhacay bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nisaai ibni maaja kutubaa laga daba dhacayoo dadka ay saas arrinta ayada wuxuu leeya waxaa weeyaan ragga ayaga ah waa ragga ugu baqitaanka badnaa culimmada oo xagga xalaalmarnimada ugu dadaalka badnaa qalbigoodana allah idin badan khaalis ku ahaa lidalika allah subxaana wa tacaala qabuul in la aqbalo in la dhegaysto in muxuu ahaa la barto ayaad ilaahay u yeelay sidoo kale sheekha alla ka baqa subxaana wa tacala waraca badan saas ayaa looga aflaxa iyo kala jooda ee sheekha noocaasu alla ka baqitaan badan ku xirnow walijtahid ku dadaalo calaa an yakuuna inuu ahaado ashaykhu shaykha uu wax ka barna ardayga miman mid miman duul inuu ahaado lahu isaga cala alculuumi culuumta alsharciyati ee culuumta shareicada tamaamu iilaacin ka warqabitaan taama mid ula weeyaan walahu isagana u sugnaatay maca man culimo yuuaqu bihi lagu kalsoon yaho min mashaa'ikha casrihi culimada casrigiisa joogta karatu baxin baaritaan cilmi baaritaan badnaanteed lala weeyaan iyo munaadara iyo cilmi isla raacasho iyo watuula ijtimaacin la kulun dhirirkii weeyaan sheekh noocaas ha noqdo oo sheekh waxaa weeyaan sheekha aad wax ka qaadanayso nin cilmiga aqoon u lah kadalika aqoonta adle bas maahan culimada la da'da amaba ka weyn amaba muxuu ahaa seeskiisa ah nin la fariisto oo cilmiga la baaro oo masaaisha isla naaqishaan isla gedgediyaan oo noocaas ha noqdo ele sheekun muxuu dhinacun u go yuusan sheekhaada noqonin weyaan laa man sheekh yuusan noqonin sheekhaada ahada ka qaatay can butuuni awraaqi waraaqaha calooshooda ka qaatay bugaagta wax ka qaatay iyo kitaabaha wax ka bartay weyaan walam yucraf aanan lagu aqoonin bisuxbati lmashaa'ikhi culimmada inuu la saaxibay ood wax ka bartay alxudaaq ee aadka cilmiga ugu xeelka dheer ninaan ahayn wax ka baranayn weyaan dadka qaar ayaa buwaag iyo waraaqi iyo mxuu ahaa eh, kitaabo iyo waxun ka bartay lidaalika ragga ayaga khatar weeyaan fahamkii a ku qaloocana yaa u toosini ma kitaabkii kudhihisaa waa kugu qalocday oo maya laakiin markaad culimada iyo aad ka qaadato qofka ka qaato meeshii ku qaloocato waxaa le maya saan ma saanay kaa jirtaa masalada ku adkaata aduu weydiinaya fahamkiisaa la toosinaya waa bini aadam qofkii laakiin haddii aad buug kitaabun ragto oo tiraa carabigaan ahrin karaa waxbaan ka qaadani belad ku dhacaysaa weyaan waana noo iman donta insha taa imam shaafici qaala shaafici raximahullah imam shaafici wuxuu yidhi man tafaqaha qofkii cilmi ka barta min butuuni kutubi kutubta calooshooda bes ka barta dayaca alaxkaam axkaamta dhan wuu dayacaa dhibaato badan buu la imaanaya weyaan wa kaana bacduhum barkood waxay ahayn yaquulu mid yidhahdo min acdami albaliyati balaayatan ugu weynaanta badan ayay ahaatay tashayuku alsaxafiyati kuwa suxufiyiinta ah oo loo yaqaana suxufiyiinta waa kuwa mxuuha kitaaba wax ka barta bes ah, shuyuukh culama dadku noqdaan ay hor istaagaan balaayo ka weyn maba jirto weyaan balaayatan u weyntaas weyaan ay aladiina kuwii tacalamuu gartay min asuxufi waraaqaha wax ka barteen weyaan lidalika waxay dhahaan eh, nukata ay soo qaadaan waxaa ka mid muxadisiinta nin qolyaha suxufiyiinta ama saxafiyiinta ah, mid ka mid ayaa kitaab buu arkay kadibna wuu kala rogay xadiidku wuxuu arkay alxayatu sawdaau dawaaun alxabatu sawdaau dawaa min kuli da ila saam xabad sawdada waxay caafimaad u tahay cudur kastoo la arko intaanan malakumoodka ahayn dabcan waa dawa laakiin adig haddii aad kamiyada laga cunaa iyo inta laga cunaa iyo sida loo qaadanaa iyo waxa lagu daraa iyo miyaa taqaana waa maya dad baa laga yaaba inay xabad sawda wax walba inay isha ku shubaan dhagaa ku shubaan wamaa ilaa dalika baash waxay u baahanta habkii loo qaadanaya in la barto markaas kadib mararka qaarna ay noqotaa laga yaaba adda nafsu inay cudurka noqoto qof kaga siiya laga yaaba ama indho tirto ama dhaga tirto ama ilaa dalika marka waxaa weeyaan nabiga run buu sheegay alayhi salatu salaam laakiin isticmaalkii annaga aanan aqoonin habka loo isticmaali lahaa markuu xadiidkaas arkay wuxuu u akhriyey xaba soomayn alxabatu hal dhibaco saarnayd xariiqi waxbaa isku darsamee laba dhibcood u maleeyey marka alxayatu ayuu akhriyey alxayatu assawdaau dawaaun min kulli daa'in lasaam abeesada madow abeesada madow waxay dawo u tahay cudur la arko intaana malkumoodka ahayn markaas wuxuu bilaabay inuu goobo abeese madow inuu raadiyo meeshiiu marka muxuu aha meelahaas ka soo qabtay kow intuu aadaya marka allahu mustacaan marka lidalik suxufiyiinta waa ragga runtii dadka lumiyey aad iyo aad bay dhibaato badan ummaddii ugu hayaan weyaan nacam annawc athaani nouca labaad an yanqaada waa inuu hogaansama lishaykhihi sheekhiisa fii umuurihi arimihiisa aad mxuu ahaa aad waxyaabaa u fara weyaan walaa yakhruju waa inuusan ka bixin rayihi ra'yigiisa sheekha iyo wa tadbiirihi maamulkiisa sheekh ayuu qofkan leeyahay sheekhiisa marka meeshuu kula taliyo saayeel saasaa ku fiican sheekhana waa sheekh aan sheegnay oo la soo doortay oo ahludiin ah oo waric oo aqoon lah oo xikmad badan sheekha laga hadla kaa weeyaan mid kastood aragtaba sheekh maaha macnaheeda saas bal yakuunu wuxuu ahaana macahu isaga maciise kalmariidi qofka xanuunsan oo maca abiibi qof mxuu ahaa dakhtar la jooga almaahiri weliba aqoon fiicanla weyaan fa yushaawiruhu wuu la tashanaya fii maa yaqsidu wuxuu qasda u kala tashanaya wayataxaraa wuxuu ku dadaalay ridaahu inuu raalli ka noqdo uusan ka caraysin ayuu ku dadaalaya fii maa yactamidu wuxuu cuskanaya weyaan wayubaaliq wuxuu ku dadaalayaa ood ku xeeldheeranaya fii xurmatii inuu xurmeeyo mubaalaqada lama ogola dabcan in lagu mxuu aha xurmada dhib nacam wayataqarab wuxuu dhowaana ila allah alla weyne tacala kale bikhidmatihi khidmayntiisa oo cilmigaas ninka xambaarsan oo sheekhiisa inuu khidmeeya alla ugu dhowaana subxana wa tacala wayaclam wuxuu ogaana ana dullahu isudulayntiisa lishaykhihi sheekhiisa isu duleeya ood hoos iskuga dhigo cizun waa sharaf wakhuduucahu hoosudhigiis lahu isagana fakrun waa faan weeyaan wa tawaaducuhu ishoosdhigiis lahu isagana rifcatun waa koruqaaditaan marka sheekha inaad qofka uusan sanka u taaginood in loo baahan ka tilmaamaya wayuqaalu waxaa la yidhahda ina shaaficiya shaafici raximah اllah cutiba waxaa lagu eedeeyey calaa tawaaducihi hoos dhigiisa hoos isugu dhiga liculamai culimada faqala wuxuu yidhi marka imam shaafici uhiina lahum nafsii fahum yukrimuunaha walan tukramu annafsu alatii laa tuhiinuha wuxuu yidhi uhiina waxaan dulaynaya oon hoos u dhigaya nafsii naftayda lahum iyagaan hoos ugu dhigaya fahum culimada yukrimuunaha naftayday karaameynayaan cilmigii ay karaamo iyo qiimo ku yeelan walan tukrama lama karaameeya annafsu nafta allatii taasoo laa tuhiinuha aadan marka hore hoos u dhigin ood culimada tawaaduc iyo mxuu ah hoosudhig aadan hoos fariisanin waxaa weeyaan karaamo ma gaarta weyaan wa ahada wuxuu qabtay ibnu cabaasin radia allahu tacala canhu arda xabrulum turjumaan qur'an wuxuu qabtay maca jalaalatihi weyninkiisa iyadoo mxuu ay jirto iyo wa martabatihi booskiisa sarreeyo birikaabi zayd ibni haabitin ninka la yaha zayd ibnu haabit oo culimada saxaabada ka mid ah radia allahu tacala canhum jamiican alansaariy muxuu ahaa rukuubkiisa iyo meeshii muxuu ahaa lugta uu ka saaray daabada iyo neefka uu fuulayey ayuu saa qabtay weeyaan ood u celinayay inuu fuula wa wuxuu yidhi haakada sidaan ayaa umirnaana la faray an nafcala inaan ku falno oon ku samayno biculammaaina culammadanaga weyaan ibnu sacad fii abaqaatihi iyo xaakim fii mustadrakihi iyo ibnu casaakir fii taariikhihi ku soo wariyay sanadkiisuna waa marka ibnu cabaas ayaa saa samayn jiray waxyaabaha ay soo wariyaan waxaa ka mid a ah inuu saaxan jiray guryaha salaada duhur oo weliba aad ay u culus tahay markii la tukada kadib eh, hawada magaalada madiina ayuu saxaabada qaar xadiistu ka aruurinaya markaasuu guryahooda intuu yimaado ayuu meesha kaadka ah iyo albaabka ah jirdiinka ayuu saaxan jiray halkaasuu ku sugi jiray ilaa casarka ay u baxaan kadib muxuu ah xadiistu weydiin jiray markaasay dhihi jireen muxuu eh, eh, min cami rasuuli sal alla alay slam wiilka nabiga adeerkiisu dhalayow maxaad noogu sheeg weyd ku imaan lahayn markaasuu dhihi jir maya cilmiga waa la soo doontaa ee asaga mxuu ah, ahaa ma soo doonta weyaan ma yimaado nacam wa qaala axmed ibni xambal wuxuu yidhi khalaf اlaxmar mawla abi burdata wayaani ibn abi muusa alashcari waa nin aad u gabay badnaa oo adabka iyo sugaanta carabiga aadka ugu dheereeyey ayaa wuxuu leeya wa qaala imaam axmed wuxuu yidhi likhalaf اlaxmar la aqcudu ma fadhiisanaya ilaa bayna yadayka hortaada mooyane umirnaa waxaana la faray an natawaadaca inaan hoos isuga dhigno liman natacalama minhu qofkaan wax ka baranay inaan hoos isu dhigno oonan ka kibrin ayaana la faray weyaan wa qala hazali imaam hazali wuxuu yidhi caleyh raxmat ullah laa yanaalu alcilma cilmiga ma gaara laa yunaalu lama gaara alcilmu cilmiga laguma gaara ila bitawaadic hoos in laisu dhiga mooyane wa ilqaa'i samci dhegta in loo raaraciyo mooyane qaala fi tacliimi saan wax u bara oo saan mar oo kan hormari oo kan dibdhig oo saa mar alle markuu u ishaara falyuqalidhu hadaba gala taqliidka marka acmaaga ah ayaa la diidaya laakiin taqliidka oo mxuu aha ariiqadii saa yeel dhib ma lahan laakiin qofka wax alle wuxuu sheekha sheegaba daliil uma raadina horaan ka qaadana macnaheeda sax ma ahan sax ma ahan weyaan walyadacha ka taga ra'yahu ra'yigiisa iskaga taga fakhata'u murshidihi qofka isaga tusaalayna oo jidka fiican tusaa anfacu lahu uu nafci badan min sawaabihi isaga waxyaaba toosan iyo tooskiisa iyo mxuu ahaa shaygiisa toosan fii nafsihi naftiisa ku toosan weeyaan oo sheekhiisa waxyaabaha aad sawaab u arko oo toosan ayaa kaga fiican wixii adiga aad u arkayso mxuu ahaa amaba cafwan sheekha gafkiisa ee uga ayuu leeyahay wuxuu asaga toosan hadalkaas ijmaal baa ku jira guud ahaan waxaa loola jeeda sheekh wanaagsan oo ahlu cilmi ah ahlu taqwa ah ahlu warac xalaalmarad ah xikmad lah markuu sheekh qofka u noqdo sida aad wax u baranayso inuu kuu sheego ka qaada ayuu macnaha kusoo ururaya weyaan ee wax kastood sheega xataa hadduu gafya qaado ma jirta laa aacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qaacidadaasaa noo taal makhluuq in lagu wateeca ah wax alla uu raalli ka ahayn ma soconayso wax jirana ma ahan waqad nabaha wuu baraarujiyey allahu alla weyne tacala koray calaa dalika arrinka isaga ah oo in muxuu ah la dabagalo culimmada oo la raaca fii qisati muusa nabi muuse qisadiisi walkhadir calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam biqowlihi qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala inaka isagoo ka hadla nabi muuse hadalka uu ku yidhi khadir wuxuu yidhi qaala inaka lan tastaiica maciya sabraa qaala wuxuu yidhi inaka adiga lan tastaiica ma awoodi kartid oo ma awoodid maciya aniga macayga iyo la jiritaankayga sabran sabar uma haysid weeyaan inaad iraacdo oo howlahan qabana aad u dulqaadato ood waxa aan sheega aad mxuu ahaa amaba anfala aad mxuu ahaa adoonan waxba samaynin aad iska aamusta ma awoodi kartid weeyaan alaaya hada arinkan waxaa la jirta maca culuwi qadri muusa nabi muuse calayhi salaat salaam qadarkiisa sarraynta uu qabay alkaliimi ee rabbi uula hadlay fi risaalati xagga risaalada lagula hadlay weeyaan iwalcilmi iwalcilmi aqoon xataa sharata ilaa aad kaga shardiyo ood kaga laazimiyey calayhi dushiisa assukuut inuu aamuso fa wuxuu yidhi falaa tas'alnii ha i weydiinin can shayin waxna ha i weydiinin oo wa mxuu aha waxaan maxaa lagala jeedaa waxaa maxasa u yeeshay maxaa haydhihin xataa uxdita ilaa aan kaga kaaga soo dirsiiyo oon kaaga sheega laka adiga minhu isaga xaggiisa dikran sheegitaan weeyaan marka sheekha in warkiisa la dhagaysto ilaa halkaas ayuu imaamka la aaday caleyhi raxmatullah oo wixii uu sheega laga dhegaysto aadaabta marka loogaga baahan yahay qofka ardayga ama aalibi cilmiga markuu la dhaqmaa naftiisa waan soo marna waa tobankii hore markuu sheekhiisa la dhaqmaana waxaa weeyaan waa toban iyo saddexdan hadda noo socota waxaa noo soo socota kadibna darsigiisa iyo kitaabkiisa iyo muxuu ahaa si ula dhaqmi doona insha allahu tacaala duruus soo socota hada wallah aclam wsala allah waslm ala abdi rasuli mustafa